يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان ruuxan wax dabiibaya waxaa muhiim ah si طibbigiisu uu u hirgalo inuu caqiidadii saxaabada iyo rasuulka iyo salafkii waa inuu haystaa oo ruux khuraafaadiista ah oo cabdilqaadir jiilaani inuu dhulka kala hayo adduunyada taaka-taaka uu ugu jiro haddii alla yidhaahdo cid allaaliya ciddii u yeedhata xataa malakulmowdka inuu ka xoog badan yahay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن اللهم رب جب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من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 ku bayaaminaynay dunidan aynu ku noolnahay caalamka inagu weheliya caalam aljin waashayaatiin taariikhdooda iyo noloshooda iyo dhaqankooda iyo siiradooda iyo raadadka ay nolosheenna ku leeyihiin wixii ilaahayna waafajiyey waxaynu ka soo warannay shayaadiina alinsi oo xidhiidh la leh shayaadiina aljin iyo qaabka ay u wada xidhiidhaan ay insaanka u hadimeeyaan hadday asluub sixir ay ku wada xidhiidhayaan iyo dariiqooyin ay isla yaqaaniin hadday ku xidhiidhayaanba farsamooyin badan oo dadka aan aada u aqoonin lagu harowsan karo shayaadiin al-insiga qaarkoodna ay bini-aadmiga caamada ah ka dhaadhiciyaan inay awliye yihiin oy karaamo leeyihiin iyo waxyaalahay isticmaalaan baynu aada uga soo warrannay casharku ama silsiladeennu laba qaybood bay u qaybsamaysaa qaybi waa qaybtaa aynu shan iyo labaatanka cashar kaga soo hadallay waana qayb aynu odhan karo waa macluumaad guud iyo warbixin guud aynu ka qaadanaynay dunidan aynu ku noolahay lahay caalamka inagu weheliyaan silsiladda qaybta labaad oo caawa bilaabmi doonta in allahu tacaalaa waxa weeyaan qaybta ugu muhiimsan ee qofka bini-aadmiga shakhsi ahaan u khusaynaysa qaybtaa hore waxaynu odhan karnaa waxay ahayd macluumaad theory ah ama waxyaalo u nadariyaad ah baynu soo bandhigaynay aynu kaga warramaynay imminkii haatan waxaynu gudageli doonaa cilmiganaynu soo akhrinay wixii ka dhashay ee dhibaatooyina sidee loo maarayn karaa hadday sixir ahayd sidee loo maaraynayaa hadday jin uu yahay sidee loo xallinayaa hadday il tahay sidee loola dhaqmayaa loo xallinayaa waxaynu ka warrami doonnaa calaamadaha lagu kala saari karo cudurrada maadiga iyo cudurrada ruuxiga ah waynu ka hadli doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaynu soo bandhigi doonnaa ama aynu ka hadli doonnaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhirtanuu adduunyada ku beeray ee siyaabooyin badan loo isticmaalo qaybaha dawada ah ee fannigan ama baabkan lagula mucaamaloodo waxbaynu ka sheegi doonnaa insha allahu tacaala waxaa kalaynu ka hadli doonaa ruuxan wax daweynaya ee mucaalijka la yidhaahdo cilaajiyaha maxaa laga rabaa shuruudda laga rabaa maxay tahay waxaynu ka warrami doonaa ruuxan la cilaajinayo si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u fududeeyo cilaajkiisa isaga shuruud nooceea laga rabaa si uu u dawoobo waxaa kalaynu tilmaami doonnaa haddii ilaahay na daayo buqcadda iyo goobta wax lagu cilaajinayo shuruudda ay leedahay ama waxyaalaha laga rabo in laga ilaaliyo iyo waxyaalaha laga rabo in laga helo booskaas waxaynu markaa bilaabi doonnaa oo aynu ku bilaabi doonnaa casharkeennan taxanaha qaybtiisa ama waaxda labaad oo ah dhaqangelintii ama haddii al la yidhaahdo sidii haddii aan la yidhaahdo cudurka loola mucaamaloon lahaa waxaynu ka bilaabi doonaa ruuxan isu dhigay inuu wax cilaajiyo ruuxa u badrheerayaa caalam aanu arkaynin ee isagu ay arkayaan innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum waxau rabaa inuu daweeyo makhluuq aanu isagu arkayn laakiin isagu arkaya ilaahayna inooga warramay innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum wuxuu dagaal la gelayaa makhluuq ilaahay inooga warramay cadow inuu inoo yahay cadownimadiisana aan qarsanayn inna shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa shayطaanku waa cadow ee cadow ka dhigta waxaa kalaynu ognahay si kasta oo qofka bini-aadmiga uu u ambin karo ama uu u khayaamayn karo inuu qorshaheeda gelayo weliba shayaadiintu way inaga macluumaad badan yihiin oo innaga cimrigeennu wuu kooban yahay laakiin ashayطaan alkabiir oo mucallimu اshar cimrigiisu nebi aadan wuu ka da'wan yahay sida diintu inoo sheegtay rabbi andirnii ilaa yowmi yubcahuun qaala inaka min almundariina ilaa yowmi alwaqti almacluum tababaruu u furaa ardaydiisa waxa uu hayaa melafkii iyo taariikhihii dadkii ambaday iyo kaartooyinkii lagu ambiyey iyo sidii loo khayaameeyey ee loo marin habaabiyey waa ta u suurtogelisay in kunkii ruuxba sagaal kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan inuu ka lib helo maalinta qiyaamaha nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku odhan doono soo saar ubadkaaga intii naar geli lahayd oo odhanayo alla waa intee oo odhanayo kunkiiba hal baa badbaadaya laaatiyanahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin isna waa caddaystay dagaalka inuu jiho walba dhabarjabin iyo hor iyo gadaalba inuu ka dagaalgeli doono si uu u ambiyo fa bimaa aqwaytanii la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim haddaba cadowgaa inaga da'da weyn ee aan mar keliya isagu fursadda uu helo aan luminin sayidinaa cumar baa radiallaahu tacaala canhu waxaa la weydiiyey shaydaanku ma seexdaa wuxuu yidhi hadduu seexan lahaa intaa uu hurdaaba laga faa'iidi lahaa laga faa'iidaysan lahaa cadowga noocaasa ee diyaargarowgaa qabaa ee cadaawaddiisuna ay muuqato oo caddaystay dhib buu keenaa dhibtaa in la xalliyaa loo baahan yahay ruuxa u badheeraya inuu dhibtaa uu xalliyo shuruud baa looga baahan yahay si aanu dabinnadiisa aanu ugu dhicin oo aan loo helin isaga oo dayacan waa in shuruud loo dhigaa markaa ruuxan mucaalijkee wax dabiibaya ama isagu lafihiisaba ha dabiibayo ama usradiisa iyo qoyskiisa ha dabiibayo ama qof islaam ah oo shaydaanku ka inaabsaday oo ka awood batay ha caawinayo oo ruux muslimah oo dhibban oo aada caawin karayso inaad caawisaa lagugu leeyahay haddii aad isu isu dhigta inaad muslim dhibban aad caawiso fa in istansaruukum fi ddiin fa calaykum annasr hadduu qofka bini aadamkiihi muslimku ku yidhaha waan aftuubanahay ama dhibba ay haysata caalamka inaga qarsoon baa i dhibaya waxna aad ka garanaysa inaad caawisaa lagugu leeyahay waxaa kuu imanaya qof muslim ah oo ay jibanku ay leeyihiin intay carabkiisa ku hadlaan inuu guursado ma rabno inuu adduun dhaqdo ma rabno inuu salaad tukado ma rabno wixii khayraad oo dhan baannu u diidaynaa bay ku odhanayaan qofka noocaas oo kale ah in la caawiya waa shay waajib ah laakiin ruux waluba ma caawin karo hadday adiga laftaada caawa aad istidhaahdo adiga laftaada hadime dhibi kaa soo gaadhayso waa dhibtii unbaad dhib ku kordhisay oo muslimiintii unbaad culays labaad ku soo kordhisay si markaa hawshaas looga badbaado culimmada islaamka ee fannigan ku takhasusay waxay dhigeen shuruud uu qofka muslimka ah ee mucaalijka ee wax dabiibaya uu dhibaatooyinka iyo haddii alla yidhaahdo dabinnada ibliiska uu kaga badbaadayo waxna uu badbaadin karo shuruud baa loo dhigaa haddii aanu qofkaasu shuruudda ka soo bixi karaynin wuxuu halis u yahay inuu gacanta cadowga galo oo sida qofkii uu caawi islahaa u dhibanaa si ka daranba in isagana dhibaatadu u gaadho markaa shuruudda looga baahan yahay ruuxa mucaalijka ah ee wax dabiibaya ayaynu casharkeennan ka bilaabaynaa qodobka koowaad ee looga baahan yahay ruuxa isdabiibaya ama ehelkiisa dabiibaya ama ummad kaleba caawi isleh waxaa muhiim ah oo muhiim ah an yakuuna calaa طahaaratin kaamila wa satri اlcawra ruuxan mucaalijka ahi waa inuu horta isagu طahaaro qabaa طahaaradu xadaث alakbar iyo xadatث alasqar labadaba way noqonaysaa ruuxa mucaalijkiihi markuu dagaalka gelayo ee uu muslimka u gurmanayo afduuban ee jinku haysto waa inuu marka hore isagu uu weyse qabaa dahaarooyinkii labada noocba waa inuu daahir ku yahay waxaanay yidhaahdaan culimmada islaamku alwuduu silaaxu اlmu'min weysadu waxa weeyaan gaashaanka iyo hubka qofka mu'minka ah qofka mu'minkii hadduu daahir yahay uu weyse qabo wuu badbaadayaa sababta oo ah dhibi waxay ku gaadhaan markaad ilaahay caasido cisyaankana waxaa maydhaa waa weysada rasuulkeennu wuxuu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam weysadu inay maydho dunuubta sakaa'irta ahoo dhan oo wejiga markuu mariyo weysada dhibicda ugu dambaysa ee biyaha ahee wejigiisa uu mariyey markay saa u dhacdo ay dhulka ku dhacdo ayaa indhihiisa iyo afkiisa iyo intaa wejiga xawaasta ku taalla wixii dembi sakaa'irahuu sameeyey bay raacdaa biyahaasay raacayaan gacmaha markuu maydho dhibicda ugu dambaysa ayaa dunuubtii sakaa'irta ahayd raacaysaa halumajar markaa weysadu waxay qaboojinaysaa cadhada rabbi subxaanahu wa tacaala maa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum marka alwuduu waa masalo muhiim ah ruuxa mu'minkiina hadduu dunuubta iska kala yaryareeyo cadowgu kama helayo wax goldaloolo ah marka qodobka koowaad ee ruuxa mu'minka ah ee isdabiibaya ama cid dabiibaya laga rabo waxa weeyaan alطahaara qodobka labaad ee laga rabo ruuxa wax tabiibaya waa in waxa uu wax ku tabiibayo ama uu adeegsanayo tuulka uu adeegsanayo waa inay noqdaan alqur'aan waladkaar asharciya qur'aanka kariimka ah iyo sunnada rasuulka wixii ducooyin ku soo arooray waa inuu naftiisana ku dabiibaa isaguna dadka kalena ku dabiiba sababta oo ah rabbi subxaanahu wa tacaalaa ballan wuxuu inoogu qaaday qur'aanku inuu dawo yahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa qur'aanku waa hanuun waana shifaa weeye markaa ruuxa qur'aanka aamina ee siduu ahaa u isticmaala ilaahay wuu ku dawaynayaa markaa ruuxan isdawaynaya ama cid kala dawaynaya qodobka laga rabaa waxa weeyaan inaanu khuraafaad iyo waxyaalo aan diinta sal raad raadtoona ku lahayn inaanu xaggooda u kicin eh taasi ragaadkunbay ku sii eryaysaa dhibta unbay ku sii badinaysaa ee waa inuu qur'aanka kariimkaa aaminaa oo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aaminaa udcu llaha waantum muuqinuuna biاlijaaba qodobka saddexaad ee laga rabo marka uu wax dabiibayo ruuxan mucaalijkee wax dabiibaya waa in sawdkiisa la maqlayaa sawdka iyo qur'aanka uu akhriyayo waa inuu maqashiinayo qofkan uu dabiibayo waa inaanu hoos u guuxin si aanay ugu soo gabanin baa la rabaa kuwa khuraafaadka iyo haddii aan la yidhaahdo waxyaalahan sharciga ku bannaanayn wax ku eega inaanay ku soo dhuumanin sida barhatiyada iyo wixii aynu soo akriyaynay iyo khuraafaadkii aynu soo yacni soo sheegnay si aan qofka mu'minka ah loogu soo dhuubin qodobka afraad waxaa laga rabaa ruuxan wax dabiibaya hadduu nin yahay waxa uu dabiibayaana ruux dumara uu yahay inaanu gaar la noqon waa inaanu la khalwoonin meel cidla ah baan ku dabiibayaa waa inaanu odhanin haddii laba ruux oo ajaanibiga ay isla keliyoobaan ashaydaanu haaliuhumaa shaydaan baa saddex ku noqonaya marka haddii malaa'igtu meesha ka baxdo shaydaanna uu meesha yimaado waxaa lala dagaalamayaana uu shayddaan yahay gurmad buu helayaa waxaa laga yaabaa adiga iyo ruuxaa dabiibaysayba inuu idin rogto oo waxaan la mahadin meesha ay ka soo baxaan marka ruuxa mucaalijka ah waxaa looga digayaa inaanu dabinkaa ku dhicin qoftii dumarka ahayd markuu qur-aankii ku bilaabo shaydaanku inuu ka faa'iidaysto dareenkeedii uu tago ay dhacdaa suurtagal ah dabadeedna ibliisku uu yidhaahdo taataabo oo ah, haddii alla ka dhigo waxaan maxaanku idhaha shareecadu bannaanayn halkaa ay ka yimaadaan marka ruuxa mucaalijka ah ee wax dabiibaya haddii uu dabiibayo qof dumara waa inaanu la khalwoon inta uu dabiibayana waa inuu indhihiisa kantaroola an yaqudda basara waa inuu indhihiisa laabtaa oo haweenta maxaasinteeda iyo meelaha maxaanku dha aanu eeg eegin qodobka shanaad ee ruuxan wax dawaynaya ay ugu hirgelayso inuu ilaahay ducadiisa aqbalo waxa weeye istixdaara الniya liطalabi الshifaa'i min allahi watawakuli calayh waa in niyaddaadu ay xaadir tahay niyaddaaduna ay tahay inaad ilaahay caafimaad kaga rabto qur'aankan iyo dacooyinkan aad akhriyayso ana cinda danni cabdii bi rasuulku waxa ilaa xadiisulqudsi wuxuu nebigu yacni inoogu soo warramay inuu ilaahay leeyahay malihiinnaan idiin waafaqayaa niyaddiinnaan idiin waafaqaya markaa ruuxa mu'minka ah ee wax dabiibaya marka uu aayaadkan qur'aanka akhriyayo waa inaanu ujeeddadiisu adduunyo ku kasba ahayn ee waa inay ujeeddadiisu tahay inuu qof mu'mina badbaadiyo man faraja kurbatan liakhiihi farajahu اllaahu kurbatan min kurabi yowmi اlqiyaama ruuxan wax dabiibaya waxaa muhiim ah si طibbigiisu uu u hirgalo inuu caqiidadii saxaabada iyo rasuulkii iyo selafkii waa inuu haysta oo ruux khuraafaadiista ah oo cabdilqaadir jiilaani inuu dhulka kala hayo adduunyada taakataaka uu ugu jiro haddii alla yidhaahdo cid allaaliya ciddii u yeedhata xataa malakulmowdka inuu ka xoog badan yahay hadduu aaminsan yahay ou cabdilqaadir baa wax walba ii qabanaya ama sheekhji ama hebel baa waxaa qabanaya haddaanu taa aaminsanayn ee uu aaminsan yahay maalan shareecadii iyo kitaabkii iyo sunnada rasuulka tawxiidka ilaahay nin baa beri waxay idhaahdaan markay ka warramayaan sheekh cabdilqaadir oo kale raxmat ullaahi calayhi inta aynu ka ognahay rajul saalixa buu ahaa intaynu ka ognahay laakiin dad baa waddo qaldan ka qaatay waxay idhaahdaan islaan ayuu u yimi qabri dul joogta markaasuu ku yidhi maxaa kugu dhacay markaasaa waxay ku tidhi hal wiiloo madiya baan haystay halkii wiil baa iga dhintay ma intaas baad la ooyeysaa haa maxaad iiga qaban kartaa haddaan kuu soo celinayaa ilmahaagi wuu ka daba duulay malakulmowdkii sabada toddobaad baa la isku gaadhay wuu soo qabtay wuxuu yidhi inankaa yaroo madiga islaanta ha ka oohinine eh, kee naftiisii markaasaa malagii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu igula ballamay naf aan qaaday inaana soo celinin markaasaa wuxuu ku yidhi sheekh jilaani ilaahay ma wuxuu kugula ballamay cabdilqaadir jilaani wuxuu ku weydiista udiid maya haddaba keen nafta ma ku siinaya waa la dagaalamayoo dabadeedna salladdii nafuhu ku jiroon oo dhan buu ka dharbaxa nafihii oo dhanoo dee afduub baa lagu haysto malakulmowd baa ilaan afduubtaye ayaa soo yaacay dadkii maalintaa dhintay oo dhan naftii dib bay ugu soo noqotay shib hada alkhayaal iyo khuraafaadka noocaas oo kalea qof mu'mina miya aamini kara iyo waxyaalada ciidda ka yaroo ah maxaanku idhahdaa shareecada meellaba kaga jir marka ruuxa wax dabiibaya waa inuu sunnadii nebiga iyo kitaabka qur'aanka ah aanu dhaafsiisnay tawxiidku waa shayga ugu qaalisan ee qofku naarta kaga badbaado hadduu adkaysto qodobka sideedaad toddobaad waxa weeye waa inuu aqoon u leeyahay biaxwaali اljinni waالshayaaطiin makhluuqanuu la dagaalamayo waa inuu wax ka yaqaan macluumaad waa inuu ku leeyahay khayaamooyinkooda waa inuu wax ka yaqaanaa qodobka siddeedaad an yakuuna caaliman bimadaakhili الshayaaطiin ruuxanu waa inuu cilmi u leeyahay meelaha goldaloolooyinka ah ee ubilaysku uga soo dhici karo meelaha goldaloolooyinka ee shaydaanku uu ka khayaamayn karo waxaa ka mid a ah inuu shaydaanku ku yidhaahdo maalan qofkan ka dhex hadlaya inuu ku yidhaahdo waan ka baxayaa qoftan waan ka baxayaa ruuxan waan ka baxayaa laakiin adigan ku karaamaynaya adiga karaamadaada iyo sharaftaada darteed ayaan uga baxayaa inuu ku yidhaahdo shaadh lahayn oo kaa weyn inuu kuu geliyo dabadeedna aad isu qaadato ruux karaamo lahoo jinkiiyo shayaatiintuba ay ka baqaano karaamadiisa iyo haybaddiisa wax walba ay ku hirgalaan maalin maalmaha ka mida ah baa waxaa laga warramaa ashaykh alislaam ibnu taymiya ayaa qof jinkaasi ku jiro ayaa loo keenay qur-aankiibuu ku akriyey baa carabka qofka bini aadmiga ku hadlay wuxuu leeya sheekh waan ku karaamaynayaa waan ku cisaynayaa adiga sharaftaada darteed ayaan uga baxayaa ruuxan markaasuu maaye aniga waxba haya sharfin karaamana aniga haya siinin daalim baa tahay marka horeba qaldar aan gardarro ku jire ilaahay dartii uga baxa waa meelaha ugu sahlan ee qofka dafuulka ah oo cilmigan iska dhexgalaa uu ku hodmo wey wuxuu odhanayaa shaytaanku mararka qaarkood inuu qofkii mucaalijka ahaa ee wax dabiibayayuu ku yidhaahdo warniyoo aan wada shaqaysanno aan kula shaqeeyo aan ciidan kuu noqdo oo dadka kalee dabiibaysa waxa ku jir dhan aan warkooda ku siiyo aynu sidaa ku kugula shaqeeyo oo aan ku caawiyo muslim baan ahay buu ku odhanayaa marka nin kastoo aan feejignayn wuxuu u qaadanayaa inay sahlan tahay ama howlfududayn ay u tahay inuu makhluuq la nooca makhluuqa lala dagaalamayo uu sirdoon ka dhigto dabadeedna marka uu u baahdo inuu qof dabiibo waxaa soo gelaya shaydaankii ay ballameen markaasaa wuxuu ku odhanayaa halkan waxaa ku jira wax caynkaa iyo caynkaasa intaasoo abaa ku jirta intaasoo jinabaa ku jira intaasoo sixirabaa ku jira sixirka halkaasuu yaallaa halkaasuu ku aasaya mindireesh kii ay heshiiyeen baa saa odhanaya waxaanuu sheegayaana waa indhasarcaad iyo beenbeen bay u badan yihiin hadhow ayaa jimkii islaamka u sheegtay islaam ma ahayn munaafiq buu ahaa kaafir ah waayo waxaad ku garanaysaa inuu munaafiq yahay marka horeba inuu qof bini'aadmiya jidhkiisa gala ma bannaanayn hadday shareecadu xidhayso marka horeba jidhka muu galeen waa khaa'in laba wajiilo ah waxaa laga yaabaa markaa ruuxan markuu la mucaamaloodo mucaalijka ah ee wax dabiiba inuu mararka qaarkood fursad ka helo uu dayacan yahay ruux maruu bilaawaysan yahay mar macsiyo yari ka dhacdo maruu qaladaad ku jiro maruu xantay mar uu caynkan caynkan ilain insaan baan u nahay kullu bnu aadam khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina tawaabuun mar uu fursad ka helo inuu meel adag markaa ka galo dabadeedna uu ku toorjargareeyo ku qasbo diinta uu haysta inuu ku dhaqmo waxaan isagaa isku sii daayey isagaa yidhi aan wada shaqaysanno waxaanu arkayn oo aanu taariikhdiisa garanayn oo xaaladdiisa aanu garanayn oo daatadiisa aanu garanayn ayuu saaxiib ka dhigtay oo uu doonay inay wada shaqaystaan dabadeedna wuu legdanayaa waxaan u soo taagnaa nin wadaada oo dhallinyaro ah oo xaafid alqur'aan ah oo intuu baabkaa galay dabadeedna jin ay wada shaqaysteen oo ay markii dambe cadceedda u sujuudsiiyeen oo xaggaa bariga isagoo u sujuudsan dadku ay arkeen waxaan arkay oon ogahay niman xaafidalqur'aan ahaa oo qur'aanka xifdisanaayo intay baabkaa galeen oy jimanka la shaqaysteen markii dambeba markii dambena diintaba ay ka saareen oo ay ka dhigeen allaadiini marka shayddaanka sidiisaba lalama shaqaysto haddii aad la shaqaysatana lama mahadiyo mar unbuu kula eeganayaa fursad uu ka faa'iidaysto dabadeedna meel daran iyo daadays buu kuu tuurayaa lamana aamino waa kii ilaahay inooga digay haddaad aaminto afa tattakhiduunahu wa durriyatahu awliyaa'a min duunii wa hum lakum caduwun bi'sa lildaalimiina badala marka makhluuq aanad arkayno oo qof bini aadmiya ka dhex hadlaya oo aad arkayso marka horeba inuu daalim yahay awrkaaga awrbaas laguma xidhiidhiyo hadhow adigu ku raamsanaya waa halis weeye marka qodobkaasi waa qodob muhiim ah haddii ilaahayba kuu geeyo oo aad usradaadii ehelkaaga dabiibayso oo bahal caniidoo maaridii uu kugu soo buxuu yidhaahdo waan ku caawinayaa waan kula shaqaynayaa wixii kaa hor yimaadoo dhan baan kuu sheegayaa meelaha sirta ku jirtoo dhan baan kaaga warramayaa waxaan kuu noqonayaa askari dheganugul baan kuu noqonayaa sirdoon baan kuu ahaanayaa waan kuu fududaynayaa ha ka yeelin ha ka yeelin wuxuu kula rabaa inuu dabinku geliyo mar uun aad dayacan tahay inuu fallaadha kula egto qodobka kale waxaa aad u fiican waa qodobka sagaalaade ruuxan wax dabiibaya inuu xaas leeyahay waa muhiim wuxuu nebigeennu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam guurku inuu yahay nisfa aliimaan guurku inuu yahay nisfa aliimaan hadduu ruuxu guursado iimaankiisii shadri dhan baa u hirgalay ee shadriga kale isagu markaa ha ku dadaala buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam markaa ruux iimaankiisu kala dhantaalan yahay oo iimaankiisii qaybtii dhammaystiri lahayd ay ka maqan tahay waranka uu ridaa wuu daciifaya waxaan waa dagaal haddii markaa ruuxan waranka ridaya uu awood daran yahay waranka meel dheer ma gaadhsiin karo waxaanaad wax ku qabanaysaana waa qadra iimaanik hadba iimaankaagu intuu yahay ayaa waxtarka qur'aankaaga iyo maxaanku idhaha tajalliga ilaahay subxaana wa tacaala aad u bandhiganayso baahidaada iyo caawimada aad walaalkaa mu'minkaa caawinaysaa waxay qayb waxaa qayb ka noqonaya hadba iimaankaagu intuu dhisan yahay laakiin hadduu daciif yahay iimaankaagu waxaa dhacaysa in uu goldoloolo ka helo ibliisku marka waa muhiim waa muhiim jiddan ruuxa wax dabiibaya inuu xaas leeyahay waa suurtagal haddii isagoo dhallinyaro ah uu yidhaah waxbaan dabiibayaa inuu haddii alla yidhaahdo dabin geliyo oo dadkan uu dabiibayo lafdooda uu haddii alla yidhaahdo ku khayaameeyo oo macsiyo kaleba ay ka dhacdo ayaa suurtagal ah waxaa muhiim ah qodobka kale an yakuuna mutajanniban lilmuxaramaat ruuxan baabkan gelaya ruuxa baabkan gelaya inuu mar walba macaasida ka fogaado wey waxaa suurtagal ah ibliisku lacnatullaahi calayhi godobtiisa ma ilaawo ibliis lacnatullaahi calayhi godobtiisa ma ilaawo fabimaa aqwaytanii la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim ibliis muxuu cadaab abadiya abad alaabidiina ugu badrheedhay waxa weeyaan waxay isficishadeen nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam qiso israa'iiliya oo kutubaha qaarkood lagu qoro waxay yidhaahdeen nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayaa ibliis bay baa istusay sidaynu ognahay ambiyada ilaahay way arki jireen shayaadiinta iyo jimanka way arki jireen waatuu rasuulku ka warramaya calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mid a inuu shaytaan soo weeraray isagoo salaad ku jira oo uu dhimbiil daba doonay inuu wejiga u saaro dabadeedna nebigu ilaahay subxaana wa tacaala uu uga guuleeyey shaytaankii cunaha uu qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeedna carabka uu soo riday shaytaankii wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shaytaankii xalay soo weeraray waxaan damcay inaan saariya min sawaari اlmasjid inaan tiir ka mida tiirarka masaajidka aan ku xidho markaasaa waxaan xasuustay nebiyullaahi sulaymaan ducadiisii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi waxaan uga socdaa ambiyada ilaahay way arki jireen shayطaanka marka waxaa la yidhaahdaa nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu la kulmay ibliis allaciin alkabiir kii nebi aadan ka weynaa waa la wada sheekaystay wuxuu yidhi ibliisow waxaanoo dagaal ah aan macno kuu lahayn aad ka fadhiisantida maa tooba keentid markaasuu ibliis ku yidhi nebi muuse oo tooba miya ii furan tahay haa way kuu furan tahay waan toobo keenaya waayahay bal waaya ilaahay igala hadal deedna nebiyullaahi muuse kaliimullaahi buu ahaa ilaahay wuxuu weydiistay inuu ka towbo aqbalo ibliis waan ka aqbalayaa buu idhi laakiin hal shardi uun ibliis ha yeelo waan ka aqbalayaa toobada amarkii aan siiyey ee ahaa inuu nebi aadan u sujuudo ibliis wuu garanayaa halkuu aadam ku sujuud aan ku aasan yahaye ibliis halkaa ha tago ha sujuuda uun sujuuda taxiya aan cibaado ahayn ma intaasunbaa haa intaasaa laga rabaa hadduu tooba rabo wuu soo nebiyullaahi muuse isagoo jawaabtii wata ayaa ibliis u yimi haye maxaad ii haysaa dee waan soo dhameeyey barnaamijkii ilaahay waa kaa aqbalay toobad haye hal shardi maa lagugu xidhay oo muxuu yahay shardigaasi inaad qabrigii aadan tagtood sujuuddo asuuhi muuse axmaq baa tahay isagoo nool baan u sujuudi waayey isagoo dhintay baan u sujuudaa bu <laughs> isagoo nool ayaan u sujuudi waayey ma isagoo dhintay baan u sujuuda macnaha waxaan ka wadaa uun eh, ibliis godobtiisa ma ilaaba abidkii waana ta ku keliftay ilaa qiyaami saaca inuu dagaaluu ku jiro ma gem baan u taagnahay <laughs> intay gaadho noloshaydu gembiguwaa dagaalka ma dagaal un baan u taagnahay buu dagaal buu weligii u taagan yahay marka ibliis lacnatullaahi calayhi hadduu in yaroo jaanisa kaa helo dagaalna aad ku bilowdo mar walba dagaalku inaga dhexeeyaayo aad siyaado la timaaddo isaguna ku ilaabi maayo wuu ku eeganaya marka waxaa muhiim ah qofka mucaalijkii inuu macaasida ka dhowrsado noocay tahayba qofka muslimka ah qodobka kale waxa weeyaan mucaalijka ah cibaadaba cibaadaday kaga daran tahay ibliis waa inuu ku dadaalaa cibaadooyinku way usii kala daran yihiin ibliis cibaadaba cibaadaday uga dhibaato badantuu ku damqado waa inuu ku dadaalaa waxaa kaloo lagama maarmaana qofka mu'minka ah oo mucaalijka ah oo waxbaan dabiibayaa leh inuu laasimo dikra allahi tabaaraka wa tacaala adkaarta waa inuu laasimaa hadday tahay ta masaajidka lagaga baxayo haddii ta masaajidka lagu soo gelayo ta suuliga lagaga baxayo ta suuliga lagu gelayo ta suuqa lagu aadayo ta guriga lagaga soo noqonayo ta baabuurka lagu fuulayo ta lagu seexanayo ta lagu soo toosayo ta weysada la akhrisanayo xaalad kastoo nolosha ah ducay leedahay inuu qofku daakir noqdo wadaakiriina allaha kahiiran wadaakiraat acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima marka ruuxa mucaalijkiihi mar walba waa inuu carabkiisa anlaa yazaala lisaanuhu radban bidikri illaah inaan carabkiisu ka zuulin dikriga ilaahay haddii dikriga ilaahay aad ka fogaato waxaa lagugu sidkayaa shaydaan iyo ibliis haddii shaydaan lagugu sidkana goldalooladaaduu helayaa waman yacshu can dikri اraxmaani nuqayid lahu shayطaanan fa huwa lahu qariin ruuxu hadduu dikriga ilaahay ka dheeraado waxaa lagu sidkayaa ibliis baa lagu sidkayaa jin oo qariin iyo saaxiib ku noqonaya marka ruuxa mucaalijka ahi mar walba laqwiga iyo hadalka aan faa'iidada lahayn waa inuu ka fogaadaa min xusni اlislaami اlmari tarkuhu maa laa yacniihi iyadoo sideedaba qofka muslimka ahi inuu wixii dan aanay ugu jirin uu ka fogaado ay tahay baa haddana si gaar ah dagaal buu isagu ugu jiraaye inuu wakhtigiisa ka faa'iidaysto iyo adkaarta rabbi iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa muhiim ah oo muhiim ah qodobka saddex-iyo tobnaad inuu qofka muslimka ahi gaashaankiisa adkaysto an yakuuna mutaxasinan bihadihi اtaxsiinaat qofka mu'minka ahi waa inuu hubkiisa iyo saanaddiisa dagaal waa inay mar walba matiin noqoto taxasunaad waxaa la yidhaha waa dhufaysyada iyo gaashaamada mar walba gaashaanka qofka mu'minka mucaalijkii waa inay adkaadaan way badan yihiin markaa taxasunaadka iyo gaashaamada qofka mu'minkiihi uu samaysanayo ee uu adkaysanayo waa goldaloolooyinka oo dhan inuu iska gufeeyo meel kasta oo uu uga soo dhici lahaa inuu iska awdo aad bay markaa culimmadu taxasunaadka iyo gaashaamada way tiriyaan inta ugu muhiimsan baan ka soo qaadanayna qofka mu'minka ah waa inuu mutaxasin yahay waa in uu sitaa maxaanku dhaha duruucdii dagaalka hadday tahay tii madaxa la gelinayay hadday tahay tii feedhaha la gelinayey noocaasay ka dhigan tahay ile nin dagaal gelaya baa tahay waxaa dhufayskaaga noqonaya oo hubkaa dagaalka iyo rasaastu aanay karayn kuu noqonaya qodobbadan soo socda waa qodobka saddex-iyo tobnaad baa taxasunaadkani ka farcamayaan qodobka koowaad ee kuu noqonaya gaashaanka birta ah ee aanu soo dhaafi karayn ibliisku iyo ciidankiisa iyo hubkiisu aanay karaynin qofka mucaalijkaa ah waxa weeye kow alikhlaas qofka mu'minkiihi waa inuu ikhlaas wax waluu qabanayana waa inuu ikhlaas ku dadaala waayo hadduu qofku ikhlaaska ku dhaqmo wuxuu ka mid noqonayaa mukhlasiinta ilaahay doorto mar haddaad mukhlasiinta ka mid noqotona ibliis meeluu kuu soo mara ma helayo qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qur'aankiisa ku yidhi qaala rabbi bimaa agwaytanii lausayinanna lahum fi اlardi walauqwiyannahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin ilaa cibaadaka minhum اlmukhlasiin ibliis wuu dhaartay dhaar buu ku maray lawallaahi baan ku dhaartay buu yidhi bimaa aqwaytanii mar haddii aad sababtaad ii lumisay darteed oo aadam sujuuddii aan u diidaya la usayinanna lahum fi اlardi dhulkan un baan ku naanaabin doonaa oo aan u qurxin doonaa waxaan qurux lahayn zuyina linnaasi xubu shahawaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaatiiri اlmuqanطarati min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayli اlmusawamati wاlancaami wاlxard dalika mataacu اlxayaaةi اddunya intaasuu noloshiisii oo dhan ku ajasgaraynayaa intaas siduu u xasilin lahaa aakhiriya warkeedii meel buu iska dhigayaa waana farsamo ibliis uu ka dambeeyo inuu indhasarcaad inooga dhigo arladan la usayinanna lahum fi lard laakiin yaa ka badbaadaya oo adduunyadan iyo warka yaalla aanu macno weyn u samaynaynin mukhlasiinta man hum ulmukhlasuun haddaba mukhlasiin waa kuwee mukhlis waxaa la yidhaahdaa huwa aladii yacmalu walaa yuxibbu an yamadu an yaxmuduhu nnaas mukhlis waxaa la yidhaha waa qofka ilaahay dartii intuu u shaqeeyo aan bini aadmiga mahadsanid kaga rabin kaasaa mukhlisa innamaa nuطcimukum liwajhi اllaahi laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukuura haada alinsaan damba kama leh ma qiimaynayo hadday mahadsanid yidhaahdaan iyo haddii kaleba isaga iyo ilaahay baa isku xidhan wuxuu qabanayo ilaahay dartii ka u qabta weeyaan mukhliskaasaa laydhaa qurdubi baa saa ku macnaynaya waa ruuxa yacmal walaa yuxibu an yaxmuduhu nnaas waa ruuxa intuu shaqeeyo dar ilaahay u shaqeeye aan rabin in bini-aadmigu mahadsanidba ku yidhaahdaan hadday yidhaahdaan iyo haddii kale isagu karaarkiisu waa isku mid uun waxaa kaloo ilaahay qur'aankiisa ku yidhi ruuxa shaqada uu qabto ama waxaanu qaban haddana inuu magac iyo sharaf ku helo uu doono waa munaafiq walaa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaasati min alcadaab walahum cadaabun aliim qofku haddii uu wax alaaliyo wuxuu qabtaba uu kaga doono bini'aadmiga ha kugumakuugu mahadnaqaan waa riyaa iyo istus kii weynaa waana riyaagu waa nooc shirkiga ka mid ah nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam noocaa riyaaga iyo istuska wuu inooga digay wuxuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam ina allaha caza wajalla laa yaqbalu min alcamali ilaa maa kaana khaalisan ilaahay camal uu aqbalaa ma jiro haddaan ikhlaas ku jirin wabtugiya bihi wajhu اllah haddaan ilaahay hortii loola qastiin camalkaa ha ku daalin xagga ilaahay waxba kuma yaallaan haddaba masalada ikhlaasku waa dhufayska ugu adag ee aanu ibliisku ka soo gudbi karin maadaama ay sidaa tahay ibliisku gantaalaha ugu waaweyn iyo hubka riddada dheer labuu isticmaalaa si uu qalcaddaa kaaga dumiyo qalcadda ikhlaaska inuu kaa dumiyo darteed ibliisku culayska ugu badan inuu niyaddaada ikhlaaska ka saaro weeye maadaama aanu halkaa ka soo gudbi karaynin quwaddiisoo dhan halkaasuu dhiga waa takaliftay in badanna aa marag iiga tihiin casrigan maanta ah ikhlaasku aad buu u dhintay waxaad arkaysaa nin sujuudsan oo moobail kor u haya oo isa sawiraya waxaad arkaysaa nin xarmanaya oo labayk allaahuma labayg tahaya oo haddana iska duubaya waxaad arkaysaa mid sadaqo bixinaya oo intuu fiidyo u yeedho haddii allayidhaa iska duubaya acmaashii khayriga ahayd oo dhan kamarad baa lala daba jooga ha lagugu arko iyo ha lagaa sheego waana ta uu doonaya inuu tacabkaaga ku bi'iyo camalkaad qabanayso dadku ha ku arkeen waa ta lagu baaba'ay weeye weliba wakhtigan casriga ee kamaraduhu soo baxeen aad iyo aad bay dadkii ikhlaaska uga sii fogaanayaan meel kastoo khayra wuxuu rabaa inuu safka hore soo galo kamaraddu ha ku qabato inaad halkaa ku tukanaysay inaad hebel ku dhinac tukanaysay inaad mashaakil noocaasoo miidhan ah ayuu sameeyaa marka maqsadka iyo ujeeddada ugu weynee ibliis waxa weeye inuu ikhlaaska kaa baabbi'iyo xisnigaa hadduu kaalo hoos baxo oo shaqadaadu kamarad uun ay ku daba taagan tahay waxbaan cilaajinayaa kamarad iga duub waxbaan bixinayaa kamarad iga duub oo wax waliba kamaradu uun ku hirgalo haadaa waxa weeye cadamuulikhlaas bay noqonaysaa marka adiga iyo ilaahay wixii camal idindhex maraya waxba bini'aadmi sharaf iyo magaca kaga raadinin haddii laakiin baabkaa adigu aad ka xiisaynayso mucaalij ma noqon kartid dirayskaaga iyo hubkaagii aadkaa kii ugu cuslaana wuu kaa maqan yahay alikhlaas alikhlaas inaad waxaad qabanayso ikhlaas uu ku jiro lilaahi tabaaraka wa tacaala xisniga labaad ee qofka mucaalijka ah looga baahan yahay waxa weeyaan cibaada cibaada cibaadadaadu waa inay waafaqsan tahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka haddii cibaadadaadiiyo waxaad ku dhaqmaysaed ku cibaadaysanaysaa aanay labada waafaqsanayn dirayskaaguu kala dhiman yahay hubkaaguu kala dhiman yahay dhaamish baad wadataa rasaas dheemisha ayaad sidataa iskama celin karaysid cadowgaad u badheedha inaad la dagaal gasho marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qofka caabidka ah ee cibaadada sidii rasuulku inoo soo gaadhsiiyey ku ekaysta wuxuu ilaahay u ballan qaaday inaan iblays waxba ka gurayn wuxuuna qur'aanka kariimka ilaahay ku yidhi inna cibaadii inna cibaadii laysa laka calayhim sulaan inna cibaadii laysa laka calayhim sulaan ilaa man itabacaka min alghaawiin ilaahay wuxuu aanaystay uu yidhi cibaadii waynu kala leenahay waxa ku raacay xisbu shayطaan baa laydhaa wixii ilaahay u go'ay ee sunnada rasuulka ku taagana xisbullaahi baa laydhaa kuwaas weeye cibaadullaah cibaado maxaa la yidhaahdaa waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu اllah wayardaah wax kasta oo ilaahay uu jecel yahay uu raalli ka yahay ayaa cibaado laydhaa hadday qawli tahay iyo hadday ficli tahay hadday ictiqaadi tahayba qul إن salaatii ونسكي nusukii wa maxyaaya رب mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin qodobka kale ee maxaanku idhaahdaa xisniga iyo dhufayska qofka mucaalijka ah ama dirayska aanay rasaastu karin waxaa weeye lusuumu اljamaaca ruuxa mucaalijka ahi waa inuu jamaca laasimaa salaada salaadda jamaacaadka inuu laasimo ayaa muhiima nebigeennuna calayhi الsalaatu wasalaam xadiid axmed iyo tirmidi ay warinayaan waxaa nebigeennu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man araada buxbuuxata aljanna man araada buxbuuxata aljanna falyalzim اljamaaca faina الshayطaana maca alwaaxidi wa huwa min alإثnayni abcadu ruuxa raba halka ugu dhexdhexaysa ee ugu raaxada macaanee jannada inuu ku raaxaysto buxbuuxata aljanna waa barhtamaha jannada halka ugu raaxada badan ayaa buxbuuxa laydhaa barhtamaha jannada ee ugu raaxada badan ruuxa doonaya falyalzim iljamaaca jamaacada ha laasimo shaydaanku midka wuu labeeyaa labadana wuu uga sii fogaansho badan yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiid nebiga ka sugnaaday uu leeyahay maa min alaaثatin fii qaryatin ma jiraan dad oo magaalo deggan abudardaa baa xadiidka warinaya ama baadiyeba ku nool laa tuqaamu fiihim asalaatu oo aan isku jamacsanaynin ilaa qad istaxwada calayhim ashayطaan saddexdaa ruux ibliis baa ka inaabsaday ibliis baa ka nibhelay iblays baa ka awood batay facalayka biاljamaaca waa yacni waa dardaarankii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam facalayka biاljamaaca waxaan kugula dardaarmayaa jamaca inaad laasimto fainamaa yaأkulu الdibu min alghanami alqaasiya sababtooy tahay yeyguba iyo waraabuhuba neefka gaar uga soocmo xoolaha markay daaqayaan tad dhinaca uga baxdaa buu egtaa hadday xooluhu isku urursan yihin kuma soo dhaco innama adi'bu yaakulu min alghanami alqaasiya markaa salaaddu waxay ka dhigan tahay weheshi aad arwaaxda mu'miniinta aad isweheshanaysaan ibliisku idinkuma soo dhacaya marka markaa ruuxa mu'minka ee mucaalijka ahi waa inuu laazimaa haddii alla ka dhigo jamaca salaadda waa inuu laasimaa uu ilaashadaa xisniga afraad waxa weeye inuu qofka mu'minka ahi kitaabka iyo sunnada uu had iyo jeer ku dheganaada akhriska qur'aanka kariimka ah waa inuu laasimaa sababta oo ah qur'aanka kariimka ah waa shayga keliya akhriskiisa laynagu addoonsaday waa shayga keliya halka xaraf ead ku dhawaaqdaa toban jibaar ajri aad ka helayso mar kasta oo rasaastaadu ay badato waa cibaadadaadiyo maxaanku dhaha camalkaaga wanaagsaniye waa mar kastuu ibliisku aanu ku karayn halka xaraf ee qur'aanka kariimkeed akhrido toban ajri baad ka helaysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa aquulu alif laamiim xarf alif laamiim xarfi baa yani waa hal xaraf saddexdaas uguma jeedee alalifu xarfun wallaamu xarfun waalmiimu xarf waa soddon ajri aliflaamiim adigoo qur'aan uga jeeda haddaad ku celceliso qur'aan kaleba haddaanad garanayn aliflaamiim aliflaamiim aliflaamiim mar walba soddon ajri baad helaysaa markaa ruux ay buuxdo khasaanadiisu oo haddii alla yidhaahdo candhadiisa ay soddonkuba ugu taagan yihiin ma ku soo dhacaya ibliisku marka waa inaad had iyo jeer laasimtaa la noolaanshaha kitaabka qur'aanka ah sababta oo ah qur'aanka kariimka oo aad laasimto waxaad ka faa'iidaysaa hidaaya inna haada siraaطii mustaqiima faاttabicuuhu walaa tattabicu subula walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun inaad qur'aanka kariimka ah oo hidaayada ah inaad ag joogto mar walba dan marka waxaa lagaaga baahan yahay mar walba inaad qaari alqur'aan noqoto oo aad uheshato kalaamka ilaahay ama xifdi ku qayb ama kitaabkaba ka akhriyo waa inaad raatub joogto ah oo aad ku xisaabtanto sida qadada iyo quraacda iyo cashada soo kuma xisaabtantid markaad jasadka korinayso oo haddii maalan aad qadada ka booddo ama quraacda aad ka booddo soo jasadku kuu sheegi maayo inay nafaqadii wax ka maqan yihiin haa warilan saaka maan quraacan halkaan ka itaal daranahay shawayla waa halkaa ama maanta maan qadayn baad odhanaysaa markaasaad saacadda u eegtaa saacaddii aad quraacan jirtay intaad qadayn jirtay kama boodid waxaad nafaqaysanaa waa jasadka ruuxduna sidaasoo kale ay kaaga baahan tahay inaad cunto joogto a ah siiso inaad nafaqo joogto a ah siiso waxaad bini'aadmi ku tahayna waa ruuxda ee jasadka ma aha inta jasadku ka kooban yahay ba ka kooban yihiin oo ilaahay uu ka warramaya kuwa jasadka un koriya ya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam waannaaru mathwan lahum sida bahaa'imtu u daaqday iyana u daaqtagaan innahum kalancaam bal hum adallu sabiila marka ruuxu bilaa qofka bini'aadmi markuu bilaa ruux yahay markay ruuxdu qatan tahay inta bahaa'imta qancisuun baa qancinaysa ruuxa inta bahaa'imtu ku qancdo ayuunbuu ku qancaa laakiin hadaf kaloo ka fog qof bilaa ruuxii ma yeesho ruuxda waxa koriyaana waa qur'aanka ruuxda waxa koriyaana waa qur'aanka halkaasaynu ka sii wadi doonaa haddii aa laydhaaha mawduuceenna waxaanaynu bilownay baabkii labaad oo ah sidee waxaan loo dhaqangelinayaa ama loola dagaalamayaa halkaasaynu ka sii wadi insha allah casharkeenna maantuna halkaa ha inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu